فhذا هو الشhريط التاaسع عشر من أشhرطة كتاب رياض الصالحين للإمام أبي زكريا النووي رضي الله تعالى عنه وأرضاه wuxuuna ka bilaabmayaa shariidkankadu xadiidka laba boqol iyo toddobaatan ayuu ka bilaabmayaa oo kaasuu xadiidkii hore shariidkii hore kusoo dhammaaday raximah الlahu taعaalى عن أbي شhurayxin عن أbي شhurayx خوaylد بن cمr الخuزاaعي رضي الله عنه qاal qاla النبي صلى الله عليه وسلم اللهma إنii أxariju allo anigu waxaan adkaynayaa oo xaraj ah ka dhigaya xaajkana waxa weeye waa dembige xaqa ضaciifayni labada tabartayar xaqooda labada tabartayar xaqooda dembi baan ka dhigayaa fudaydsigiisa oo waan adkaynaya xaqooda labadaasuna waa kuwee alyatiimi wاlmar-a agoonka iyo haweenka haween agoonka iyo haweenayda xaqooda allow anigu dadka waan ku adkaynayaayoo dembi baan uga dhigayaa qofkii mxuaha fudaydsada xadiiث xasn rawahu النasaaئiyu bإsnaadi jayid xadiidku xasan weeyaan oo waxaana wariyey alimaamu abu abu cabdiرaحmaan النasaaئي ayaa wariyey <clears throat> waana xasan buu leeyay waana sidaa uu sheegay oo xadiidku xasan weeye asheikh الأlbani isna xasan buu ka dhigay في صحيح الجامع الصغير في سلسلة الأحاديث الصحيحة وفي صحيح ابن ماجة intaba صحيح buu ka dhigay waxaas wax kaloo xadiidka wariyey الحاakم والبهقي في شعب الإيمان وابن حباana وابن ماجة ninka معalqa halkan kale cabdالعaزيز رباح baa wuxuu leeyahay wuxuu ku wariyey النسائي sunan الكبرى waa inuu ku wariyey bu لأnه sunan الصqرى oo murtaba loo yaqaano ee maطbuuca ah iyada waan ka raadiyey oo ma aanan ka helin buu leeyay marka waa inuu nawow ninka u nisbeynayo oo nasaa-ihi kitaabkiisa mashhuurka ee kolka isaga loo nisbeeyo dadku ay u qaataan waa inaanu ku warinina kitaabka kale ee asalka ah waa inuu ku wariyey لأnna الimaam النaسائي رadي الlahu canhu kutubo kaluu leeyahay ومعنىa أxariju أlxiqu الxarج dembi baan haleeshiinaya dembi baan saarayaa wa huwa xarajkuna alإثmu biman ضayaca xaqahuma qofka xaqooda fudaysadaan dembi ka dhigayaa وأxadiru min dalika تaxdiirا baliiqa arrintaana waan ka digayaayo si xeel dheer baan uga digayaa وأsjuru canhu waana ka zajrinaya yani ka nahyinaya zajran akiida muxuu ahaaye zajrin oo xoog badan وعن مصعب بن سعد بن أbي وقاaص رضي الله عنهma qاaلa رأىa سعد سعد baa wuxuu arkay oo la noqotay أنa lahu فضلا عlى man dunahu inuu fضli ka leeyahay dadka ka hooseeya سعد بن أbي وقاaص رضي الله عنه صxaaba ka mid ahaay oo raggiis halgamayaalka ku jiray oo toban Eh, tobanka cashra buu shiriidka ku jiro laakiin maalin ayuu fadiilada uu leeyahay uu milicsaday oo waxoogaa cujbiihi qalbigiisa galay intaasuuna ka daweynayaa nebigu salى اllahu alayh waali wasalam ila nebigu sal ly slam wuxuu ahaa tabiib xaadiqa ah buu ahaayoo qulubta asxaabtiisa daweeye oo kii wax yar uu yar qalloocihi uu galaba waa toosin jiray faqaala nebiyu sal l slm markaasuu nebigu wuxuu ku yidhi hal tunsaruuna waturzaquuna ilaa biducafaa'ikum oo miyaa laydinku taageeraa oo cadowga laydinkaga taageeraa oo laydinku arsaaqaa dadkiina tabayr sababtooda mooyaane dadkaa tabarta yar ee waxaad qabanayso oo kale aan qabanaynin ee nin geesi hoylan wuxuu ahaa raami ahoo fallaadhasi fiicno oo muxuu ahaaye mujaahida buu ahaa idinka uun raggiina aqwada oo waysmoodina in guusha idinku aad keentaan he u malaynine allaba subxaanahu watacaala wuxuu guusha idinku siinaya oo risqiga idinku siinaya oo khayraadka idinku siinaya dadkiina ducafada ah haakadaa mursalan rawahu albukhaariy haakadaa mursalan isagoo mursal ahoo ninka xadiidka qisada warinayaayo muscab uu yahay muscabna taabici buu ahaayo markaas ma aanu dhallanayn marka qofku wax uuna isagu goobjoogo u ahayn hadduu wariyana mursal baa la yidhaahaa faina muscab bna sacdin radي allahu canهuma taabiciy وrawaahu أbu bkri alxaafiظ أbu bkrin الbarqani fي صaxiixihi muتصilا isagoo mutasila buu wariyey oo can musxabi can abihi radي allahu canhu marka musxab aabihiisu ka maqlay waxaa kaloo xadiidkan kada wariyey abu nucaym fii xilyaة الأwliyaa ayuu isna ku wariyey waana xadiidkuna waa صaxiixo الsheikh الأlbani صaxiix الjaamiع الصغيir iyo صaxiix tarkiib watarhiib labadaaba صaxiix buu kaga dhigay <clears throat> marka waxaynuna hadda ka hor soo maray labadii nin ee walaalaha ahayd ee midna uu shaqaynayey midna cilmiga uu aqrisanayey qisadoodiina waa soo maray u nebigu sal ly slam kii shaqaynayay markuu soo dacwooday uu ku yidhi lacallaka turzaqu bihi waxaaba suurowda ninkan hawleeda waxay lama taro in sababtiisaba risqiga alla kugu siiyo wa can abi dardaaءi cuwaymir ibni maliki radi allahu canhu qaal samictu rasuul اlah sal ly slm yaquul ibquuni ducafaaءa ii raadiya dadka ducafada ah dadka ducafada ah sacaliika lmuslimiin ah dadkaasuu leeyahay dadka ii raadiya fainamaa tunsaruuna waturzaquuna biducafaa'ikum waxaa laydinku gaargaaraa oo guusha laydinku siiyaayo laydinku arsaaqa ducafadiina eh ducafada ii raadiya oo ha duceeyeen oo jeshka ha u duceeyaano rawaahu abu daawuuda biisnaadin jayid waana sidaa uu sheego jayid weeyaano waa صaxiix oo صaxiix jaamic الصغيir iyo صaxiixaba sheekh اlalbani waa ku saxiix yeelay xadiidkan kada baab اlwasiyati bالnisaa dardaaranka la isu dardaarmay haweenka haweenka in la dhaqaaleeyo oo la wanaajiyo la iskula dardaarmay qaala allahu tacaala wacaashiruuhuna bilmacruuf kula mucaamalooda oo kula dhaqma si macruufaho macquulaho wanaagsan wa qaala tacaala walan tastatiicuu an tacdiluu bayna annisaa ma karaysaan inaad u garsoortaan haweenkiina walow xarastum aad dadaasheenbe marka kaan la karaynina waa midka qalbiga ah midka qalbiga ah weeyaanoo inaad haweenkiina isku si aad u jeclaataan oo isku si aad u aragtaan marna ma karaysaan oo soomaalidu waxay yidhahaan nafi ninu roon raacday bay yidhaahaano may midda ugu kugu roon oo kugu mucaamalo fiican ama ugu quruxsan ama ugu wiilalgal badan wuxuun ay noqoto inaan mid un qalbigu xaggeeda aanu raacin ma keli karaysaan aada dadaasheen babe falaa tamiiruu ha ha iilannina kula almayli iilasho oo dhan ha eelanin oo xagga mucaamalada muxuu ahaaye la joogidda iyo masruufidda iyo marashada iyo waxyaalahaas ha u kala eexanina fatadaruuha aad ka tagtaan oo ka dhigtaan kalmucallaqati sidii mid muxuu ahaa la xidhay oo kale meel lagu xidhay oo kale aad ka dhigtaanoo mucallaqada waxaa la yidhaha midda ah soomaalidu yidhaaheen xiliyo hablabaseeg weeyaan yani gabadhna aan ahayn madax banaan mid la qaban aan ahayn sa aad ka dhigtaan naagaad baqanaysaan aan ahayn naagaad ragga usii daynayseenna aan ahayn ha ka dhigina wa in tuslixuu haddaad wax wanaajisaan oo wanaag aad samaysaan oo kolkaad ishilaaftaan idinkii haweenkiina iyo aada oo maslaxa la gashaan watattaquu allana aad ka baqdaan fa ina allaha kaana gafuuran raxiima alla subxaanahu wa tacaala waxaa weeye kii dembi dhaaf badan ee naxariis badan alle waa idin naxariisanaya waa idin dembi dhaafaya وعn أbي هريرةa رضي الله عنه qال qال رsuل الlhi صلى الله عليه وaلي وسلم اstawصوu بالنساءi خayرa haweenka isugula dardaarma khayr isugula dardaarmadaas laba macnay ku suurowdaa mid waxaa weeyaan qaarkiin qaarka kale iskula dardaarma meesha isugu timaadaanba war haweenka hala dhaqaaleeyo war haweenka yaan la dayicin war haweenkiina u roonaad waxaa isdhaha ki aad ku aragtaan inuu haweenkiisa waxooga gacan bidixaynayo oo u daran yaho muxuuha ku kulul yahay oo uu dil badan yahay iyana ka qabto oo dhah warniyahow suxun baad u dhaqmaysaa haweenayda dhaqaaliyo haweenayda hagaaji fa ina almar'ata khuliqat min dilaac haweenka waxa haweenayda waxaa laga abuuray feer baa laga abuuray oo haweenaydii ugu horreysay ee hooyadan xawo ahayd markii alla abuurayay aabaheen aadam feedhiisa baa laga abuuray wa ina acwaja maa fi dilaci aclaahu feerna meesha ugu qalloocanu waa meesha ugu sarraysa meesha ugu sarraysa ee duudka kaga taallo kaasaa ugu qalloocan fa in dahabta tuqiimuhaa haddii aad tagto inaad toosiso kasarta waa jebinaysaa feeri ma toosayso marka naagna feer baa laga abuurayoo ma hagaagayso had iyo goor laga waayi maayo qallooc iyo wuxuun lagu qoonsado marka in layska hahagaajisto oo laiska tootoosisto oo laiska waanwaanisado weeyaan wa in taragtahu haddii aad iska dayso oo qalloociisa ku dayso oo qallooca ku haysatana lam yazal acwaj kama zuulayo inuu qalloocan yahay haweenkuna marka waa sidaa fastawsuu biالnisaa haweenka isula dardaarma kaas waa macnihii hore macnaha kalena waxaa weeye istawsuu biالnisaa yacni iqbalu wasiyati haweenka dardaaran dardaaranka oo qaata dardaarankayga haweenka aan idinkula dardaarmayo qaata oo hirgeliya muttafaqun calayh wfii riwaayatin fi صaxiixayn almar'atu ka dila haweenaydu feer bay la mid tahay in aqamtahaa kasartahaa haddaad toosiso waa jebinaysaa toosi haddaad istiraaho waa jebinaysaa feerdhi haweenaydina waa sidii oo kale oo waad furaysaa haddaad haweenaydintada aad tidhaaho tubta ku soo rid oo qallooca ka bi'iyo ha noqoto ul samay oo toosan oo kale oo waxa aad ku qoonsataba aadan ku arkayni ka dhig haddaad istidhaaho waa jebinaysaa jebinteeda oo furidii wain istamtacta bihaa haddaad ku intifaacdana istamtacta bihaa istamtacta wa fiiha iyadoo qallooc uu ku jiraad ku intifaacaysaa wa fii riwaayaةi limuslim ina almarأaةa khuliqat min dilaac walan tastaqiima laka calىa طariiqa kuguma toosnaanayso jid jid toosan kollaba kuma dhacayso oad meel laka qalloocanay fain istamtacta بها haddii aad ku intifaacdo istamtacta bihaa wa fiiha ciwaj iyadoo qolca ku jira ku intifaacayso ka ilma dhalaysaayo muxuu ahaaye ay ku hagaajinaysaa martida kuu soo horaysa cuntada ku karinaysa dadka ku dhaqaysa wain dahabta tuqiimu haddaad tagto inaad toosisana kasartaa waa jebinaysaa wa kasruhaa طalaaquhaa jebinteeduna waxaa weeye waa inaad furtaa qowluhu ciwaj iyo cawaj labadaasaa jira cawaj marka la yidhaaho huwa bifatxi اlcayni wاlwaaw waa qalooca qalooca oo qalooca oo maadiga ah ayaa la yidhaha shayga jismigiisa qalooco qaloocan yahay waa cawaj amaa kan kada kale ee ciwaj kolka la yidhaaho waa xagga macnaha xagga macnaha akhlaaqda iyo kuwaas baa laga wada kama fii qowlihi tacaalى mxu aha alxamdu lilahi aladi anzla calى cabdihi اlkitaaba walam yajcal lahu ciwajan yani qallooc oo xagga suluubta iyo macaanidiisa iyo kaasa laga wada وعn cabdاللahi بn زمcة رadي الله عanه cabdالlahi m ms cabd kulكم cabdالlah cabdالlahi بn زمcة رadي الله عanه الcاamري wa أخو أm المؤمiنiin سwdة رadي الله عanهa أنhu samca النبya slى الlه عليه وaلي وسلم nebigu maqlay ykطb isagoo khudbaynayo oo وذakra الناaqةa وcaaqiraha wاladii caqarahaa oo sheegay naaqadii saalix iyo hashii saalix iyo ninkii boqna jaray uu sheegay faqaala rasuulu llahi sal l slm markaasuu rasuulku wuxu yidhi isagoo tilmaamaya ninkaasu nooc uu ahaa isagoo tilmaamaya buu wuxuu yidhi id inbacaha ashqaaha id markii in bacaa uu u kacay ashqaahaa samuudkaa kaadii ugu ayaan darraa ugu shaqisanaa u halmaarsanaa ugu qalbi xumaa in inbacaha lahaa waxaa u kacay rajulu casiizu caarimu maniicun fii rahtihi rajulun casiiz nin cizi iyo sharaf leh caarimun oo shadiid ah maniicun oo looma maraan ah fii rahdihi tolkiisa nin landheero oo madax oo tolkiisa aada cizi iyo sharaf ugule buu ninkaasu marka ahaa shaqiga ninkaasaa hashii nebiga alla alla u soo dejiye hasha alla ahayd boqna jaray oo dilay ثuma dakara الnisaaءa fawacada fiihinna haweenku haddana ka hadlay oo markaasuu dadka wacdiyey haweenka shuqulkooda ku wacdiyey faqaala wuxuuna yidhi yacmidu axadukum fayajlidu imra'atahu jalda alcabd ninbaa haweenay sidiisa u qasdaayo oo sida addoonka u tuma u tumaaya falacallahu yudaajicuhaa min aakhiri yowmihi waxaana suurooda marka inuu la seexdo u galmoodo maalintaa aakhirkeedana isagoo saaka dilay inuu haddana caawa uu u hunguriyooda iska suurooda isagoon ka maarmaynin haddana marka inuu sidaa u duleeyo sidaa u tumo ma aha ثuma wacadahum haddana wuxuu ka wacdiyey min daxikihim fii daxikihim min adarda qosolkooda ay dhuusada ku qoslaan dartada waxaa la yidhaahaa neefta oo gadaasha ka timaada ee cod kale haddayna cod lahayn darta lama yidhaaho tana marka darda iyo duraad iyo midda cod kale baa la yidhaahaa middaas kalese fusaa baa la yidhaahaa wa qaala wuxuuna yidhi lima yadxaku axadukum mima yafcal muxuu midkiin ugu qoslaaya wuxuu isaguba sameeyo wax qabiici qof waliba uu sameeyo weeyaan wax ceebaba oo qofkan kuqaasa muxuu ugu qoslaaya mutafaqun caleyh saddexdaa arrimood yuu marka nebigu sala allahu alayh wali wasalam khudbadaa uu kaga hadlay uu saxaabigaasu werinayo midu waxa weeyaan inuu tilmaamay naaqadii saalix ninkii dilay inuu ku tilmaamay nin kibir badan oo madax ahoo laandheero oo wax sidaasa inuu ahaa oo dadka noocaas oo kale ana marka waa dadka kibirka waxyaalaha ku dhaliya weeyaan siduu allaba u yidhi subxaanahu wa tacaala ina alinsaana la yadqa an ra'aahu istaqna midda kalena waxaa weeyaan haweenka inuu daryeelay oo xaqooda uu nebigu sal l slam dadka kala dardaarmay midda kale saddexaadna dadka waxyaalaha laga xishooda ee qofka ay ka yimaadaan oo meel majlisiya isagoo la fadhiyo ay ka baxsato arrintaas oo kale inaa waxaa weeyaan in loo ceelqariya mooyaane in lagu qoqosli iyo waxsaas iyo maaha dadka inay arrintaa iyadaa inay iyagu iska keenkeenaan oo sida dadka adabta aan lahayn ciyaal suuqiya qaarkood ay sameeyaanen ku aragnayba dadka dhexdiisa intay ku sii daayaan ay lagu qoslo iyagu uga qosdaayeyaanna taasuna waa run tahay qofkiisa ay ka baxsato waxa weeye in loo xilqariyo mooyaane lagu qosliyo maaha mutafaqun caleyh waxyaalaha qisooyinka ee dhacay ee waxyaalaha ugu latiifsanaa waxaa ka mid ahaa nin caalim ahaa oo aad iyo aad u taqwo badnaayo oo akhlaaq badnaayo waacidna ahaa zaahidna ahaa oo la dhihi jiray xaatim alasam raximahu llah yaa qiso qabsatay wey asamu waa dhagoole ama dhega culuse eh. Eh, mana una dhaga cuslayn eh, magacaasu siduu ugu baxay baa arrin qariib ahoo tusinaysa ninka caqligiisa iyo bay ahayd oo waxay ahayd haweeney baa u timid mas'alo weydiinaysa haweenaydii baa marka arrinta dadu ay qabsatay oo eh, waxaa cod aan la jeclaysa nin baa ka soo baxay haweeneydi haweenaydii marka aad bay u naxday nin caalimahoo mahiib ahoo muctaramaa ruux haweenoo hor fadhiya oo arrintaasu ay ka baxday maxaa u malaynaysaa markaasuu ninkii isaga ahaa caalimkii suu haweenayda xishoodkiiyo yaxyaxa uga bi'iyo yuu isdhaga tirayoo markaasuu wuxuuhi adeer waa dhaga cuslaayo koray igu qaad hadalkaaga maqli maayo haweenaydiiba farax intay kala badbadatay iyo markay soo baxday bay waxay tiri sheekhu waa dhaga culus yahay waana dhaga cuslayn halkaas marka sheekhi isaga ahaa asam ayaa naanistaasa raacday naanistaasi miduu iska keenay bay isagu ahay marka yani hadduu dhihi lahaa muxuu ahaay dhib ma leh taasu dadkao dhan wa wada sameeyaan xabaha xishoonay su-aal iska keen su-aalkaaga hadduu dhihi lahaa yani taas waxay u caddaan lahayd haweenayda inuu maqlayoo wayba sii marka kolka way sii shiixi lahayd laakiin marka sidan uu sameeyey yaa ugu fiicnayd inaanu maqalbaba ayuu uga dhigay wاlcaalimu bاlcayni اlmuhmalati wالraa huwa shadiid اlmufsid shiriir اlmufsid waa qofka sharka badan ee fasaada badan wa qowluhu in bacثa ay qaama bisurca hor waa u booday weeyaan wa can abi hurayrata radي allahu canhu qaala qaala rasul اlahi sal اlه alay slam laa yafrak mu'minu mu'mina yaanu tuurin oo aanu nicin nin mu'miniha haweeney mu'minad ah in kariha minhaa khuluqan haddii akhlaaq uu ku naco shay hadduu ku naco radya minha aakhar mid kale buu raali noqonayaa kolba qolkii kolba haddii mu'minaad ay tahay xuma ma wada aha marka wuxuu ku necbaystaa hadduu haweenaydan ku arkay waxyaalo kale ugu bogo unbuu ku arkayaaye muxuuha ah, yaanay yaanu marka tuurin oo aanu eh, hal ceeb uu ku arkay sababtiisa yaanu u tuurin hadduu basarinimo iyo waxyaalo sidaas iyo damanaan iyo uu ku arko waxaa laga yaabaa cifo iyo dhowrsani iyo muxuu ahaay sidaas iyo iyo mxua inuu ku haysta baa suurooda yani marka iyoona salbiyaadka keliya ka fiirinin iijaabiyaadkana ha fiiriyo weeyaan aw qaala mise wuxuu yihi hayrahu radya minha hayrahu bu rawahu muslim wa qowluhu yafrak huwa bifatxi اlyaaءi wa iskaani اlfaa wa fatxi الraa macnaahu yubqid yaanu nicin weeyaanoo aanu tuurin yuqaalu farikat اlmarأaةu zawjaha wa farikaha zawjuha bikasri ra labadaba yafrakuha waa min baabi facila yafcal bifatxiha yani kolka mudaaricana waa in ra'da la kor dhabo maadigana la hoos dhabo ay abqadahaa waa nacay baa la yidhaha marka kaasaa laga wada wallahu aclam marka yani haweeneydana farik baa la yidhaha ninkana sida oo kale farik ayb و عن cمر بن الأحوص الجushمي رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في xجة الوداع xajkii maca salaamaynta buu maqlay nebiga slى الlaهu عalيه وaلiه وسلم yaquulu isaga oo leh baعda an xamid allaha taعaalى intuu alle ku xamdiyey dabadeed وأثنىa عalayhi uu ammaanayna وذakara وwacd uu dadka waaniyey oo uu wacdiyey ثuma qaala markaas wuxuu yihi alaa wاstawsuu bالnisaaءi khayra war hoo isugula dardaarma haweenka khayr iyo wanaag fainamaa huna iyagu waxa uu yihiin cawaanin cindakum asiiraatun cindakum agtiina waxay ku yihiin qafaal qafaal oo kale agtiina ku yihiin oo gacantiinay ku jiraan laysa tamlikuuna minhuna shay-a gayra dalika intaa waxa aan sheegi doono waxaan ahayn oo kale idinku kuma lihidin waxaan idin soo sheegi doonaad ku lehidin marka iyagu dad aad u talisaan oo gacantayna ku jira weeyaane idinkuna marka xuquuqda aad sheegi doono unbaad ku leedihiin mooyaane wax kale kuma lihidine ha ku xadgudbina ha ilaa an yaatiina bifaaxishatin mubayina ilaa inay la yimaadaan faaxisha cad mooyaane faaxishadaasna zina waa lagu sheegaa nushuuzna waa lagu sheegaa badaa-a iyo aflagaado iyo deriska oo ay muxuu ahaayey ay ku gardarooto adu waxay noqotaba mooy inay adadarro xun inay la timaada mooyaane marka yani haddii kale u dulqaato oo dhaqaalayo ilaaliya fa in facalna hadday sidaa yeelaan faaxishada ay la yimaadaan oo naashiisnimo iyo wax sidaas ay la yimaadaan fahjuruuhunna fi lmadaajic kaga hijrooda oo kaga fogaada gogosha yani gogosha hal kula seexanina laakiin guriga uga tegina siduu xadiidka nebigu sal lla alay slam uu ku yiri walaa tahajur ila fi lbeyt xadiidka soo socda kolka marka haweenaydii haddii ay ninkeedii ku adab ay ka dambayn weydo inuu adbiyaabu xaq u leeyahay adbintaana marka hadba heerkii uu is yidhaaho kanay ku adab qaadanaysaa ayuu u soo marayaa marka waxaa ka mid a ah heerarkaana hijra hijradana marka waa ka fogaansho ka fogaanshaha kolka laga fogaanayana guriga oo looga tagayo ma aha se ragga qaarkood ay yeelaan oo hadduu xaas kale uu yeeleeyahay xaaskaa kale inuu isaga tago oo tan uu gooyo ama hutaal iyo iska seexdo iyo oo guriga uga taga ma aha kolka uu xanaaqsan yahay ee markaa inuu ama sariirta ka durkisto ama sariirtaba ha kula seexda laakiin dhabarka uu jeediyo oo inuu ka caraysan yahay oo sheekada uu ka goysto iyo mxu ehm, qol kale iska seexday iyo waxyaalahaas mooyaane waa inaanu uga tegin wadribuuhunna garaacana waa heerkii labaada darban غayra mubarix darbi aan shadiid aan ahayn aan darayn ayb midka kale marka ka soo horeeyana waa wacdiga oo waatuu alla subxaanahu wa tacaala uu sheegay qur-aanka ku sheego walatii takaafuuna nushuusahunna faciduuhunna wahjuruuhunna fi lmadaajic wadribuuhunna fain aطacnakum hadday idin aطeecaan oo nushuuskii ka soo noqdaan falaa tabquu calayhina sabiila jid kale ha u dalbina marmarsiinyo marmarsiinyo kale oo aad ku ciqaabtaan ha u samaynina ka aqbala alaa ina lakum calىa nisaa'ikum xaqaa war hooy idinku waxaad haweenkiina ku leedihiin xaq baad ku leedihiin walinisaa'ikum calaykum xaqaa haweenkiinuna xaq bay idinku leeyihiin xaq baa la isku leeyahay iyo waajibaad baa la isku leeyahay waa ka allana uu yidhi walahuna mihlu اladii calayhina biاlmacruuf walirijaali calayhina daraja marka waxaa weyn xaqa raggaa weyn laakiin iyaguna inaan xaq lahayn ma aha faxaqukum calayhina xaqiinu waxaa weeyaan anlaa yuuطi'na furushakum man takrahuun gogoshiina inaynan ku joojin yani aynan ku fadhiisin inaynan u dhigin kuraas iyo sariir iyo waxay noqotaba qof aada necbaysanaysaan walaa yaadanna ayna u idni fii buyuutikuna guryihiinana liman takunuuna qodof aad necab tihiin qof aad necab tihiin oo ay garanayaan inuu qof xuno gurigiina gurigiina inuu soo galo aad necab tihiin oo carruurtiina iyo gabdhihiina soo dhexgalo oo mufsida walow qaraababa ha ahaadee yayna u idnin arrimahaas oo kale haweenay soomaaliyeed si ay uga suurowdaa waa mid uun alla u naxariistay in odayga laguba xurmeeyo oo muxuu ahay isagoo jooga kole ku tahay baa qof alla qofku soo gargara soo galo adeer soo dhafe gudaha ugu soo galaya marka waa in looga dambeeya ragga oo qofka guriga lasoo gelinayo iyo qofka la soo gelinaynin iyo waa in la ogaado isaga la ogeysiiyo oo isaga muxuu ahay lagu socdo ah, alaa wa waxaquhuna calaykum war hooyaay xaqooda idinku leeyihiinna an tuxsinuu ilayhinna waa inaad wanaag u samaysaan fii kiswatihinna labiskooda iyo wa طcaamihinna cuntadoodaba ad si wanaagsan u dhaqaalaysaan rawahu tirmidiy wa qaala xadiiثun xasanu صaxiix xadiiثun xasanu صaxiix buu yidhi laakiin waa xadiidku waa xasan eh صaxiix ma gaarsiisna siduu sheekh اlalbani uu sheegay صaxiixu التirmidي wa irwاء الغalيل labadaba uu ku sheegay xadiidku xasan weeyaan qowluhu cawaanin waxaa wey ay asiiraat jamcu caaniya caaniyana waa asiira midda qafaalkaa weeyaan bilcayn الmuhmala wahiy asiira wاlcaani alasiir ninka asiirka qafaalkaana caani baa la yidhaahaa shabaha rasuulu الlahi slى الlahu عalayhi وalih waslم almarأaةa fii dukuuliha taxta xukmi الزawj biاlasiir wuxuu ku shabahayaa nebigu salى الlaه alيه waslm haweeneyda Eh, sida ay u tahay gacanta ninkeeda mid ku jirto oo ninkeedu uu xukumo wuxuu ka dhigayaa qof cadowgiisu uu qabsaday oo xidhxidhan oo si doona loogu tashanayo oo kale buu ka dhigayaa marka haweenku waa inay taa ay ogaadaan oo ay raggooda ka dambeeyaan oo aanay u malaynin laba qofoo siman oo maxaa qofaa suu doona iska yeeli karo goortay doonta iska bixi karto waxay doonta samayn karto qofba kortuu doono qofka kale uu iskaga tegi karo ma ay aha arrintu waa in la kala dambeeyo madaxtinimada ragga loo ogolaado oo xukunka la siiyo iyaga oo xukunkooda lagu socdo inkastoo marka arrintu wadatashi inay ku socoto alla uu amray eh, marka waxaa weeyaan haddana waxaa weeyaan waa in ragga laga dambeeyo alla subxaanaه wa taعala carruurta marka naaska laga gurinayo wuxuu yidhi wاlwaalidaatu yurducna أwlaadahuna xawlayni kaamilayni liman araada an yutima radاa marka wuxuu wadaba markaas wuxuu yihi fain araadaa fisaalan can taraadin minhuma watashaaburin isagoon waqtigii ridaaca la gaadhin hadday doonaan inay ka guriyaan isaga oo ay wada tashadeen oo isaga raali noqdeen falaa junaaxa calayhima marka dhib male aayad kale oo suuraةu طalaaqna iyadana marka waa ku yidhi waatamiruu baynakum bilmacruuf tashada dhexdiina si macquula u wada tashada marka qofka dadka madaxdu had iyo goor inay dadka madaxda u yihiin la tashadaanna waa ka allahu amray rasuulkiisaba sala allahu alayh waali wasalam uu ku yidhi washaawirhum fi lamr marka ragguna inay istibdaad sameeyaanoo haweenka aynu waxba oo ayna talada wax ka siinin ma aha laakiin go-aan markay raggu qaataan haweenku marka raggooda inay cinaadaan ma aha waa in go-aanka raggooda ay iyaguna ku socdaan wاdarbu اlmubarixu huwa ashaaqu الshadiid waa ka daran ee aad u daran weeyaan wa qowluhu salى الlahu عalayh wali wslam falaa tabquu calayhina sabiila oo aayaddii uu ka soo qaadanayo ay laa tadlubuu طariiqa taxtajuuna bihi calayhina wa tu'duunahuna bihi ha raadinina jid kale oo aad xujo uga dhigataan oo markaas aad muxuu ahay ku dishaan kolkaas sababtiisa iyo marmarsinyo kale iyo hu raadsanine ka raali noqdo oo khalaas intaa kaga sabra weeyaan wallahu aclam وعن معاaوية بن حaydة معaaوية بن xaydة الqushayري رضي الله عنه qاaل qلت waxaan idhi ya رasuul الله maa xaqu زawجaةi أxadina عalayhi muxuu yahay midka iyo haweenaydiisu xaqa ay ku leedahay qaala markaasu wuxuu yidhi an تdcimahaa إidaa طacمta waa inaad cunto siiso markaad adugu cuntayso marka adugu cuntaba yana waa inaad cuntaa wataksuuhaa ida ktasayd waa inaad arad tirtaa markaad arad baxdo walaa tadrib ilwajha wejiga waxba ha ku dhufanin darbaaxa iyo kab iyo dacas iyo feer iyo waxba midna haweenka iyo caruurta iyo xataa qofka lala dagaalamayo in wejigiisa wax lagu dhufta ma aha haweenku iyo waxay badan yihiin wejiga iska xagxagtaano wejiga iska xahangaruuftaan ragguna marka dharbaaxiyi waxyaalaha indhaha labada indhood baan ku dhuftay iyo waxaasay yidhaahaan marka wejiga bani aadamkuna gaar ahaan bani aadamka muslimka ah waa muxtaram weeyaan oo waa in la ilaaliyo weliba waxaa kaloo jira de xawaas aada u qiimo badan baa ku jirta oo indhihii iyo dhegihii iyo ilkihii iyo haddaad wax kaga dhufato inuu dhibaato weyn u timaadaa suurowdo wejiga waa in laga ilaaliyo walaa tuqabix hana xumaynin oo qabaxka illaahu yaan ku dhihin alla ku xumeeyiyo wejigaaga alla gubiyo waxaa sidaas yaa ku dhihina walaa tahjur ilaa fi lbeyt waa kan xadiidkan sheegayna guriga meel aan ahaynna ha kaga haajirin oo guriga ha uga tegin xadiiثun xasanun rawaahu abu daawuud wa qaala abu daawuudna wuxuu yihi macnaa laa tuqabax ay laa taqul qabaxak illaah alla ku xumee ha ku dhihina xadiidku marka waa xasan walaa tahjur ila fi lbeyt guriga meelaan ahayn hakaga haajirin oo guriga uga tegin wahjuruhuna fi lmadaajicdi marka aadi ayuu sharxaya kanuna mufasiriinta qaarkoodna madaajicda loogaga haajirayo waxayba ku fasireen tarku ljimac inaa marka loo gooyo arrintaas oo aan loo galmoonin ilaa ay soo noqoto ay keento marka abu daawuud ba haddana wuxuu ku fasiray walaa tuqabix idaasu wuxuu ku yidhaha ku dhihin qabaxak illah xadiidka alimaamu الnawowi radia allahu canhu wuxuu yidhi xadiidku waa xasan lakin sheekh اlalbani xasan waa ka sarraysiinayaayo wuxuu leeyahay xadiidku waa صaxiix oo wuxuu ku sheegay صaxiix اjaamiع صغيir waa irwa اlhaliil buu labada ku sheegay xadiidku marka ugu yaraan siduu nawowi qabo waa xasan haddii kale waaba صaxiix yani kolleyba xadiidku xujo weeyaan wuxuu ka hadlayaana kolley waxaaba un weeyaan arrimo qur'aankaba alla uu ku sheegay weeyaan waa arrin sugan kolleyba can abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuul lahi salى اllahu alayh wali wasalam akmalu lmu'miniina iimaanan mu'miniinta qofka ugu kaamilsan xagga iimaanka axsanuhum khuluqan waa kooda ugu fiican xagga akhlaaqda ugu fiican qofka ugu أkhlaaq wanaagsan ugu mucaamal fiican yaa muؤminiinta ugu ugu iimaan weyn وkhiyaaركم khiyaaركم لنسائهم kuwiina idinku akhyaarsanu waa kuwiina haweenkooda idinku akhyaarsan haweenka idinku dhaqaalo wanaagsan idinku mucaamal fiican kuwaas weeyaan rawaahu التirmidiي wa qaala xadiiثun xasan xadiid xasan xasanu صaxiix ayuu yidhi laakiin صaxiix misna ma gaadho waa un xadiid صaxiixa buu leeyahay sheekh الألbani fi saxiix jaamiع الصغيr wa silsilaة الxadiiث الصaxiixa xadiidkanuna waa soo noqon doona marka oo situmiya ثamaaniya وعishriin ayuu ku imaan doona marka qofba qofkuu ka akhlaaq wanaagsan yahay ka haweenkiisa uga roon yahay soomaalidu waaba isku caydaayo oo naagtaa ka adag iyo naagtuu caabudaa iyo waa kan iyo waxbay is yidhaahaan laakiin nebiguna calayhi isalaatu wassalaam waa ku ammaanayaa marka meelaha sidaas oo kale ahee dhaqanka iyo sharciga iskhilaafaan waa in dhaqankaas faasid uu yahay in la ogaado oo laga tago oo haweenka kada loo daran yahay iyo waxyaalahaas iyo dilka iyo canaanta iyo hadallada xuniyo waa in laga ilaaliyo waa in haweenka la darajeeyo oo la dhaqaaleeyo dhibaatada laga ilaaliyo haweenkuna sidoo kale ay yeelaan wa can iyaas bn cabdillaahi bni abi dubaabin radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alيyh wali wasalam laa tadribu imaa allah hadilin addoommada allo waa jamcu ama amaduna waa eh, adoonta weeyaan yani haweenku waa addoommihii allo alla abuurtaye hallaynina fajaءa cumaru radia allahu canhu cumar baa yimido arrintaasaa marka kolkii raggii ay oofiyeen ee haweenkiina ay maqleen nebigu sal lla alay slm haweenka yaa la dilin inuu yidhi ayaa haweenka qaarkood oo aan caqli badnaynu ay raggoodii ku dhiiradeen oo ku adadaroodoone mxua qaar hortii hore dilka ka cabsan jiray ilaan dadku isku isku dabci ma aho qaar waxaa jira cabsi lagu wadi karo iyo qaar waani iyo sheegid iyo lagu wadi karo iyo qaar alle ka cabsi iyo waxyaalo sidaasa raggooda kula soconaya marka qaar baa raggoodii ku adab darooday kol hadday ogaadeen inaan la dilaynin markaasu cumar radi allahu canhu rasuulka u yimid sala اlه alay slm faqaal da'irna الnisaءu calى aswaajihina dairna yani ijtanacna weeyaan haweenkii way ku dhiiradeen raggoodi nahyigaagii bay maqleenoo raggoodii bay ku dhiiradeen halkan gada mas'ala xagga naxwaha ku saabsan baa ku jirto oo wuxuu leeyahay dairna annisaa'u marka waxaa weeyaan waxaa jira axkaamta faacilka waxaa ka mid ah sagaal xugun iyo buu leeyahay in hadduu jamc yahay ama musane uu yahay faacilku inaan calaamatu taniya iyo jamc toona ficilka aan lagu darin oo la ila in la ahayd sida luqada aqlabka ee carabtu badankooda ay ku hadasho kolka loo fiiriyo allahu akbar allahu akbar laakiin luqa yar baa jirto luqatu akaluni lbaraakiisu la yidhaaho luqadii buu cumar hadda ku hadlaya radia allahu canhu allahu akbar allahu akbar marka raggii waxay ku dhiir hanaagihii raggoodii way ku dhiiradeen farahasa fii darbihinna markaasuu u rugsadeeyey garaacooda faaafa ashhadu an laa ilaha illa allah faataafa waxaa ku soo wareegaystoo ku soo xoomay biaali rasuuli llahi sala allau alay wasalam qoyskii rasuulka alla sala allahu alayh waali wasalam nisaa'un kahiirun haween fara badan oo yashkuuna aswaajahumna raggoodii ka dacwoonaya raggii baa marka u rugsadeeyey bay iyaguna qaarkood ku xadgudbeenoo haweenkii aada u laayeen ashhadu an laa ilah faqaala rasul lah sal slm markaasuu rasuulka alle wuxuu yidhi laqad طaafa biآli beyti mحamedi slى الlahu عalayhi وalihi waslm nisaء kahiir ashhadu an laa ilaha waxaa ku soo wareegay oo ku soo xoomay guryihii reer mxamed salى الlahu عalيه wali wslam haween fara badan oo yashkuuna aswaajahuna raggoodii ka dacwoonaya ashhadu an laa ilaha rasuul اllah laysa ulaa'ika bkhiyaarikum kuwaasu kuwiina fiican ma aha kuwa naaqahooda dilaayo walow hadday u bannaan tahay kolkta loo rugsadayba dil sidaasoo ay ka soo dacwoodaan kuwa dilaayo maaha kuwiina idinku fiifiican ma aha waa kuwiina laa xawla walaa quwata illa billah billah rawaahu abu daawuuda biisnaadin صaxiix waana sidaa uu sheego saxiix weeye xadiidka oo saxiixu ljaamic الصaغيir ayuu ku sheegay sheekh albani saxiix kaga dhigay qowluhu da'irna huwa bidalin mucjamatin maftuuxatin ثuma hamزatin maksuura da'irna la yidhaah ila billah ثuma raa-in saakinatin ثuma nuun ay tara'na waa ku dhiiradeen weeyaan qowluhu aطaafa ay axaaطa waa soo hareereeyey wey وعn cabdاللahi بn cمr بن الcاaص رضي الله عنهma أنa رsuul الlahi صلى الله عليه وسلم qاala الله أكبر الله أكبر الدuنيaa mataaع adduunyadu waa mataaعyaa waani wax lagu meel gaaro oo sahay iyo wax sidaas oo kale a weeyaan laa إلaha إلا الله اللهma صل وسلم على محمد اللهma رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة الفضيلة وأتبغى محمد الذي وعدته رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما ربياني صغيرا رب اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب adduunyadu waa wax alaab lagu meel gaaro weeyaane ma aha wax sugan oo ma aha sida alaabta musaafirku uu ku meel gaaro oo kale weeyaan le aakhira hayaan loo yahay wa khayru mataaciha almar'atu الصaalixa alaab alaabaydeedana waxaa ugu fiican haweeney wanaagsan haweeney wanaagsan qofka alla uu siiyo adduunyada shay ugu fiicnaa buu ka helay rawahu muslim baabu xaqi zawji cala almar'a raggu ninku haweenaydiisa xaqa uu ku leeyahay qaala allahu tacaala alrijaalu qawaamuuna cala annisaa raggu xaakimiin bay u yihiin haweenka oo iyabaa xukuma bimaa fadala allahu bacdahum calaa bacd fadilidii alla dadka qaarkood qaarka kale uu ka fadilay sababtiisa ayay ugu yihiin iyo wa bimaa anfaquu min amwaalihim maalkoodii ay bixiyeen masruufka guriga iyagu ay wada tawaliyaan oo haweenka aan waxba ka saarayn faالصaalixaatu kuwa haweenka wan wanaagsano qaanitaatun kuwa muطiicaad a weeyaanoo raggooda ka dambeeya raggooda aطeeca naagta fiican marka waa naagta ninkeeda ka dambaysa ninkeeda daacad u ah ee xuquuqdiisa fulisa taasuu leeyahy alla subxaanahu wa tacaala xaafidaatu lilgayb ta ilaalisa weeyaan kuwa ilaaliyo weeyaan waxa qarsoon waxa qarsoonna marka waxaa laga wadaa nafteeda ilaa ninkeedu waxay samaynayso markuu shaqada iyo ama safar iyo ku maqan yahay ama xataa isagoo gurigaba la joogaba wax xun inay samaynayso iyo in kale uu kale ogaa waxa raxmkeeda galaya ee ay dhalayso in isagu dhalay iyo kale ma kala ogaan karayo marka waxaas oo iyada loo aaminay midda ilaalisa weeyaane ninkeeda aan muxuahaan waxyaalo kale oo ceeba aan u soo jiidin oo ilma aan udhalin iyo aan u qarininoo gogashiisa aan adabdarro ku samaynin bima xafida allah ilaalintii alla uu ilaaliyey sabteedata ku ilaalisa weeyaan wa ama alaxaadiidu faminha xadiidu camr bn اlaxwas aljushami radi allahu canhu asaabiqu fi lbaabi qablahu alaa wastawsuu bالnisaءi khayran u dhihi jiray kaas weeyaan xadiidka abu hurayra isna isla baabkaas ahana isna sida oo kale weeyaan kaasuna marka baabkan uu munaasib u yahay oo haweenka xaqa lagu leeyahay buu ka hadlay وعn abi hurayrata radي allahu canhu qaala qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalيه wali waslm إida daca الrajulu imra'atahu ilىa firaashihi markuu ugu yeedho ninku haweenaydiisa gogoshiisa uu ugu yeedho oo waxa haweenkiiyo ragga ka dhexeeya uu ka dalbado oo hunguri uu xaggeeda ka hayo falam taatiha ayna u imaanin waxay ku cudur daarataba ama iska cinaad haba iska cinaadeen maxaadna leedahay iyo waxay dhahdaba ama ii sugo ma gacan banaani iyo midnaba mxua iyada oo ninna loo ogolo inay wax cudurdaari waxba hataa ay keento ayna u imaanin fabaata uu barya qadbaana isagoo calaysan cadho ugu baryo lacanatha qadaana calayha isagoo u cadhaysan lacanatha almalaa'ika malaa'igta nacladaysa xataa tusbax ilay ka wadayso waagu ilaahu ka barya habeenkaasoo dhan ayay malaa'igtu nacladaysaa ee allana subxaanahu watacaala u cadhaysanaanaya muttafaqun calayh marka waxaa laga yaaba iyadoo tukanayso oo qur-aan akhrisanayso inay haddana nacladan tahay oo isu malaynayso inay muxuu ahaayey naag fiican ay tahay inay nacalo qabto ay tahay xadiidkan marka isana wuxuu kusoo noqon doonaa raqم ألف و سبعمية تسعة وأربعين وفي رواية لهma يعني للصحيحين إذا bاaتت المرأة hاaجرة فراaشha زوجها hadday naagtu barido iyadoo ninkeeda gogoshiisa ka tagtay oo meel kala seexatay oo ninkeedii diiday lacanatha almalaa'ikatu xataa tusbix malaa'igtaa nacladaysa ilaa ay ka waaberisato salaadna lagama aqbalo dadka aan salaadooda la aqbalin ayay ka mid tahay haweenayda ninkeedii u cadhaysan yahay wa fii riwaayatin qaala rasuulu llahi salى allahu عalayhi waalih wasalam waladii nafsii biyadih maa min rajuli nin ma jiro yadcu imra'atahu ilaa firaashihi haweenaydiisa gogoshiisa ugu yeedhanaya fata'baa calayha ay diidayso ilaa kaana aladii fi الsamaa'i saakiطan calayha ilaa allaha samada jiraayo wuxuu yani xagga sare jiraayo wuxuu u ahaanayaa ki u caraysan xataa yarda canha ilaa ninkeedu ka raalli noqdo ilaa ninkeeda uu ka raalli noqdo alla kama raalli noqonayo xadiid kalena wuxuu sheegay inuu naagi haween cibaadada rabbigeed ayna ilaalin karaynin oo rabbigeed cibaadadiisa ayna gudanaynin xaqa rabbigeed ayna gudanin iyadan xaqi rabbi ninkeeda gudanin marka way isku xidhan yihiin ma salaadan allah igulaha isagu iguma lahiyo ma dhihi karayso allah kugula laakiin alla inuu ka aqbalay inaanu ka aqbalin waxay ku xidhan tahay ninkaaga inaad raalli gelisay iyo in kale haddaad ninkaaga raalli gelin weydo rabbi ma raalli gelin karaysid waa inay is ogaato haweenku arrinta ay aada qalbiga u gashadaan عن أbي هريرة رضي الله عنه أن رsuuل الlhi صلى الله عليه وaلي وسلم qاaل laa يحل لامرأة haweeney uma banaana an tasuuma inay soonto وزوجhaa shaahid iyadoo ninkeediina uu joogo aanu maqnayn haddayna nin lahayn ama ninkii maqan yahay iyadu waa iska soomi kartaa ilaa biidnihi idankiisa mooyaane walaa ta'danuu fii beytihi ilaa biidnihi gurigiisa inay qof ugu idantoo soo gelisana mauma banaana ilaa idankiisa mooya qofu raalli ka yahay mooyaane wahada hada lafdu lbukhaari weliba waxaa jira istidnu xadiidku leeyahayo waa wixii aan ramadaan ahayn riwaayana waxay dhahdaa wixii muxuu ahay aan farad aan ahayn weeyaan marka soomka faradka ah isaga ninkeeda inay uga dalabto uma ayd baahna laakiin soom sunna ah ninkiioo jooga oo ayna ka idan qaadanin marka ciidankaasu ama sariix ha ahaado ama mid dimniba ha ahaado inuu raalli yaho intay maxaa isla soomaan isla suxuuranayaan isaguna uu soomayay iyo waa idantaa nafteeda laakiin isagiio afuran oo aanay ka idan qaadanin iska soomto ma ayle ilaa ramadaan ramadaankaas isagu marka kuma jiro qadaha naftiisu waa sida oo kale oo qaduhu inuu mudayaq soo noqdo mooyaane inaan ninkeedii oyna ogeysiinin kol hadduu muwasacu qadihii yahay ma ayna siday umulmu'miniin radiallahu canhaa yeeli jirtay oo muxuu kolkuu ramadaanku uu ka tago maalmaha caadiga ee haweenka ay leeyihiin waxay gudi jirtay shacbaan bay gudi jirtay khidmada nebiga sal ly slam sababtiisa ayay arrintaana uga maqnaan jirtay xadiidkan uu qisuu lahaayo alxaakim الnaysaburi fi صaxiixi almustadrak uu ku sheegay qisadaasuna waxay ahayd haweeney safan ibn mucaqal radi allahu canhu haweeneydiisii baa radi allahu canha soo dacweysay oo saddex arrimood bay kaga soo dacwootay midi waxay ahayd markaan soomo soonku iga jebiyaa midna waxay ahayd kolkaan tukado buu iga salaada wuu iga jebiyaa midda saddexaadna waxay ahayd salaada subax ma soo tooso ilaa qoraxdu soo baxdo markaas safwaanna waa joogay markaasaa la weydiiyey markaasuu wuxuu yidhi mar halkan ay ka leedahay kolkaan sooma soonku iga jebiyaa anuu joogo oo aan iga egan dalbin oo aan raalli ka ahan ba iska soontaa sunno iska soontaa hanna nin dhalinyaro aan ahay oo maalintii baan u baahanaya markaasuu nebiga alay slam hadalkan kale uu yidhi midii kale xagga salaadaana wuxuu yidhi laba suuradood oon qur-aanka ka aqaano oon ka nahiyoona labadaa suurad ha iga taabane anaa ku tukado anaa afaane way igaga tukataa markaasu wuxuu yihi dadkoo dhan hadday labadaa suuradood ku wada tukan lahayn ku wada cibaadaysan lahayn waa ku filaan lahayde ha u diidin midii salaadana wuxuu yidhi qoyska iyaga waana lagu yaqaanayo waa hurdo culusnahayo ilaa barqadii mooye maqtalka ma soo toosno marka midaan anu iska yeelyeelayo salaada fulaysanaya ma aha waa mid dabci noo ah markaasna nebigu sal ly slm bu wuxuu yidhi markaad soo toosto tuko xadiidkana waxaa weeyaan waa mutafaq aleyh hada lafd الbخaarي wuxuuna ku iman doonaa rqم أف و سبعمية وخمسين وعن ابن عمر رضي الله عنهma عن النبي صلى الله عليه ولي وسلم qاaل كلكم rاaع وكلكم مسؤuل عن رعيته dhammaantiin raaci baa tiin raaci waxaa la yidhahaa qofka xoolaha la raaciyey kana hadda waxaa laga wadaa qofka xil hayeen ah dhammaantiin xil baa idin wada saaran xilkaana waa laydin su-aali doonaa waa laydinkula xisaabtami doonaa qiyaamaha ah, wakullukum mas-uulun can raciyatihi dhammaantiin waa la su-aali doonaa waa lagu waraysan doonaa waa lagula xisaabtami doonaa raciyadiisa kolkaasuu k sii faahfaahiyo wuxuu uhi walamiiru raacin amiirku shacbigiisa uu madaxda u yahay xukumo raaci buu u yahay waana la su-aali doonaa والرaجuل raacin عalى أhlihi عalى أhli beytihi ninkuna dadka gurigiisa jooga raaci buu u yahay والمرأة raaciyaة عalى beyti زawjiha وwaladihi naagtuna raaci bay u tahay ninkeeda gurigiisa iyo caruurtiisaba wa kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can ra'iyatihi muttafaqun calayhi se wuxuuna ku imaan doonaa raqam ثulثumiya saddex boqol buu ku imaan doonaa وعn عan أbي عaliيi طلق بن علي الxنفي رضي الله عنه أن رsuuل الlahi صلى اه عليه وسلم qاaل إذا dacى الرaجuل زوجته لxاaجaته فlتأتihi walow calى التنوur naagta hadduu ninkeedu u yeedho ninku hadduu naagtiisa u yeedho oo dantiisa ugu yeedho ha u timaado walow tinaarada dusheedana ha ahaatee tinaarada dabka lagu shido ee kulul yani meeshan manaasib mehe meesha naga daayo meel kale ka ka fiican nageeya xaadkooda ku tahay inay tilaahay ku cudur daarato xataa ma aha waa meel kasta oo marka ku dalbadaba wayna diyaar ugu noqoto rawaahu التirmidiyu والنasaaئiyu وqaala التirmidiyu xadiiث xasn صaحيix waan sidaa u sheegay xadiidku صaxiix weeya fi صaحيح الجamiع الصغير ayuu ku sheegay الشheikh الألbاني صaحيح kaga dhigay وعن أbي هuريرaةa رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم qاaل low kuntu aamira أحadا أn yسجuda لأحad haddaan amri lahaan qof inuu qof kale u sujuudo alla aan ahayn alla waxaanay looma sujuudo haddiise aan dhehyayi lahaa alla waxaanayna loo sujuudo la amartu lmar'ata an tasjuda lizawjiha haweenaydaan fari lahaa inay ninkeeda u sujuudo rawaahu atirmidiy waqaala xadiidun xasanu صaxiix waa sanadna uu sheegay isna saxiix weeyaanoo saxiixuljaamici saqiir buu ku saxiix yeela laba meelood kaga sheegay wacan umi salamata radia allahu canha qaalat qaala rasuulu llahi salى allahu alayh wali wasalam ayuma imra'atin maatat wa zawjuha canha raadin dakhala aljanna haweeney kasta oo dhimata iyadoo ninkeediina raalli uu ka yahay jannaday gashaa rawahu تirmidiي وqaala xadiiث xasan xasanna xadiidku ma aha ibn maaja iyo xaakimna way wariyeen laakiin xadiidkan kadu ضaciif weeyaanoo wuxuu ku ضaciifiyey sheekh الألbani في ضaciif الجamiع الصغير wa في silsilaة الأxaadiiث الضaciifa markaasna waxa ugu wacan sabab ku daciifina waxaa weeyaan nin musaawir الximyari la yidhaaho iyo hooyadii oo sheekadiisa ah xadiidkan kada uu ka wariyo ah yaa labaduba majhuul ay yihiin marka xadiidkan kadu ضaciif weeyaan وعن معاaذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى اه علي سلم قاaل laa تؤdي امرأة زوجها في الدuنيا haweeney ma dhibta ninkeeda addunyada kuma dhibto oo ninkeedana nin muؤmina uu yahay إlaa qaala زawjatه min الxuur الciin ilaa haweenaydiisa xuurcinta ka mid ahayd baa waxay ku dhahaysaa laa تؤdiihi qaatlak الlah ha dhibin alla ku dagaaliye yani alle ku naclad yaha dhibin inamaa huwa cindaki dakiil yani martibuu kuu yahay agtaada martibuu kuu yahay oo yuushiku waxaa dhaqsanaya an yufaariqaka ilayna inuu nooga kaa yimaadee hanaga dhibin bay dhahaysa marka middiisii ruuricinta ahayd baa arkaysa oo la socota arrintiisa lala socodsiinaya oo isagoo ku canaananaysa oo uga heelanaysa rawahu tirmidi waqaala xadiidun xasan waxaa kaloo wariyey alimaam axmed baa wariyey waana صaxiix oo صaxiix aljaamiع الصغيir ayuu ku saxiixiyey وعan usaamata bni zayd radي allahu canهuma can الnabiyi sal ه alay slm qaal ma taraktu bacdii fitnaة hiya adaru calى rijaali min الnisaءi mutafaq عalayh ma aanan ka tegin aniga dabaday fitnad oo ragga uga dhib badan haweenka haweenku siday ragga dhib ugu geystaan wax ugu geysta oo iga dambaynayo adduunyada ah ma uu jiro baabu النafaqati calى اlciyaal masruufka ciyaalka la masruufo qaal allahu tacaala wacala almawluudi lahu kii ilmaha loo dhalay waxaa dushiisa ah risquhunna wa kiswatuhunna haweenkaa ilmaha dhale ee nuujinaya risqigooda quudkooda yani iyo marashadooda ayaa dushiisa ah bilmacruuf si macquul ah si macquul ahoo xaaladiisa iyo muxuu ahaa caadada beledkaas ah la socota inuu ku masruufo وqaala tacaalى liyunfiq duu sacati min sacati liyunfiq ha masruufo duu sacatin ninkii hodantinimo u saaxiibkiihi min sacatii hodantinimadiisa ha ka masruufo oo si mxu ahay munaasib u ah oo u qalanta maalqabeennimadiisa waxu masruufo masruufka u bixiyo waman qudira calayhi risquhu qofkii lagu celiiriyey risqigiisana ee faqiirihina falyunfiq mima aataahu allah wax ka bixiyo waxa uu alla siiyey oo wax isagana u dhigmo oo munaasib u ah faqiirnimadaasaa wax u bixiyo laa yukallifu allahu nafsan nafna alla kuma kallifo mima ilaa maa aataa wuxuu siiyey mooyaane oo qof ah alla aanu siinin wax bixi alla ma dhahayo subxaana wa tacaala qof walbaba si tabartiisa ah marka inuu wax bixiyo ayuu alla rabaa laakiin qofna aanu wuxuu heli kara aanu hafanin wa qaala tacaalى wamaa anfaqtum min shayءin fahuwa yuklifu wixii aad bixisaan oo wax un aba alla subxaanahu wa tacaala waa idin bedelayaayo bedelkiisii buu idin siinayaa wacan abi hurayraةa radia allahu canhu qaal qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalيyh wali waslm diinaaru anfaqtahu fii sabiili اllah dinaar aad ku bixisay jihaad fii sabiili اllah aad ugu tabarocday jihaadka wa diinaarun anfaqtahu fii raqaba iyo dinaar aad ku bixisay qof la xoraynayo qof xorayntii aad ku bixisay wa diinaarun tasadaqta bihi calaa miskiin iyo dinaar aad miskiin ku sadaqaysatay wa diinaarun anfaqtahu calaa ahlig iyo diiwaan diinaar aad ku masruuftay ciddaada afartaa dinaar acdamuhaa ajran kooda ugu weyn xagga ajrigu aladi anfaqtahu calaa ahlik waa kii aad daarku masrafta ugu ajri badan rawah muslim marka kii jihaadka loogu tabarucay iyo kii wax lagu xoreeyey iyo kii miskiinka lagu sadaqaystayba waxaa ka ajri badan aacidiisa uu ku masruufo ayaa ka ajri badan marka dadku waxaa laga yaabaa inay u malaynayaan inaanay taasu aana sadaqa ayna ahayn oo ay iska tahay wax caadi ama muxuu ahay ayna sidaaba ugu aabayeelaynin marka isaga ugu ajrooda وعn أbي cabdاللahi ويuqaaل أbي cabdالرحمن ثوبان بن بجدد mولى رsuuل اللhi صلى الله عليه وaله وسلم qاaل qاla رsuuل الlahi صلى الله عليه وaله وسلم أfضل dinaarin dinaarka ugu fadli badan yunfiqhu الrajulu ninku uu bixinayo waxaa ugu fadli badan dinaaru yunfiqhu عalى ciyaalih dinaar uu ku masruufayo ciyaalkiisa wadinaaru yunfiqhu عalى daabatihi fي sabiili الlah iyo diiwaan uu ku masruufayo faraskiisa jihaadka fii sabiili الlah uu ugu duulayo wadinaaru yunfiqhu عalى أصxaabihi fii sabiili الlah iyo dinaar uu ku masruufayo rufaqadiisa isaga la socotee jihaadka kula jirta saddexdaas ayaa ugu ajri badan marka saddexdaa labana jihaadkay ku saabsan yihiin midna wuxuu ku saabsan yahay ciyaalkiisu kusaabsan marka ficilhan ku saabsanaanu haddana horraysiiyey siduu kii horeba ugu fadilo u horraysiiyey rawahu muslim wa can umi salamata radi allahu canha qaalat qultu yaa rasuula allah waxaani rasuulka allow hal lii min hal lii ajrun fii bani abi salama an unfiqa calayhim ajar ma ku leeyahay ma abu salama abu salama ninka idibu ahaayo abu salama ibn cabdilasad almaqzuumi radi allahu canhu oo ninkaadiina in adeerkeediina abu ahaayo jihaadka ku dhintay qaswatu uxud dhaawac soo gaaray u dhintay markaas carruurteedii ay korinaysay bay waxay leedahay masruufka aan carruurtayda masruufayo ajar ma aan ku leeyahay walastu bitaarikatihim haakadaa wahaakadaa kii ka tegaysana miihi iyo dayacna iyo xagg iyo u kale cararaye kollayba waa masruufayaaye ma ku leeyahay ajar inamaa hum baniya waa un caruurtaydii carruurtaydii ayaana kula deyn maaye ajra ma ku leehay taasay marka ugu malaysay caruurteed ahaan ahaanshahaas inayna ajri ugu lahayn sidii xadiid hadda ka hor aan soo maray yaziid ibn aknas radia allahu canhu lacagtii uu sadaqaysanayay ee wiilkiisa uu qaatay ugu malayay inayna wiilkiisa sadaq ugu bixin ee nebiguna sala اlه alay slm u sheegay inuu u baxdo sidaas oo kale marka ay umu salamana ay u malaynaysa faqaala nacam laki أjru maa anfaqti calayhim mutafaqun calayh haaho waxaad leedahay waxa aad ku masruufta ajarkiisa waad leedahay xadiidka zaynabna iyaduna isaguna in sha allah waa imaan doonaa haweenaydii cabdullahi bni mascuud ahayd muxuu ahay ninkeeda iyo carruurteeda iyo waxay siiseen ku sadaqaysatay inay sadaqo u yihiin wuu u sheegay nabiguna sala اllau alيه wasalam وعn سعد بن أbي وقاص رضي الله عنه في xadيiثihi الطويل الذي qdمnaaه xadiidkii سعد بن أbي وقاص ee dheeraa ee jiradiisii ku saabsanaa u nebigu soo booqday salى الlaه عليه وaلي وسلم iyo hadalladii uu yihi oo inoogu soo hormay raqabsita xagga awalka inoogu soo hormay kitaab الإkhlاaص inoogu soo hormay في أول الkitaabi في baabi النية usoo hormaray bu waxaa ku sugnay أنa رasuul الlahi صلى الله عليه وسلم qaala lahu وإنka ln تنفقa نفقة تبتغي bha وجه الlh إlا أجرta عaليها حتى ma تجعل في في امرأتك متفق عaليه mxaha adigu نفقo ma bixinayso masruuf ma bixinaysid aad wejiga alla ku rabtoo dan alla aad u bixinayso ilaa ujirta bihaa waa laga ajri siinayaa xatىa ma tajcalu fi fimraat xataa waxaad afka haweeneydaada gelinaysa kolka ku tahay mutafaq عalيh وعn أbي مسعوudi البdري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم qاaل إذا أنفق الرجل على أهله نفقة يxتaسبها fahiy lahu صدقة متفق عaليه ninku markuu ciddiisa masruufo masruuf oo hor alla geysanayo oo ajrigeeda oo alla kaga dalbanayo sadaqad bay u noqonaysaa muttafaqun calayh marka niyadaasaa loo baahan yaha waxaa laga yaaba qofku inuuna niyadaas dardareensanayn yaa laga yaabaayo taas marka ajrigii ay wuxu dhinto وعan cabdillaahi bni cmr bn الcاaص radي allahu canهuma qaal qaala rasuulu الlahi salى الlaه عalيه wali wsلم kafaa bilmari أjran kafaa bilmari إثma an yuضayica man yaquut qofka waxaa ismi ugu filan inuu baylihiyo dadkii uu quudinayo masruufayey rawaahu xadiiثun صaxiix rawaahu abu dawuuda wغayruhu xadiidku waxaa weye صaxiixa buu leeyahay alimaamu الnawwi radي allahu canhu lakin xadiidku صaxiix mea xasan weeyaan oo waxaa kaloo weriye keyrka uu sheegayaan waa axmed iyo xaakim iyo bayhaqi ayaa iyaguna wariyey waana xadiid xasana xasanahu sheikh اlalbani fi صaxiix اjaamiع الصغيr وrawaahu muslim fi صaxiixihi bimacnaahu lafdigan aan ahayn oo ah kafaa bilmari ifman an yaxbisa canman yamliku quuta qofka waxaa ismi ugu filan inuu ka celiyo ka xanibo dadka uu muxuu ahay uu hantiyo fuudkooda xadiidka gada qistuu ku keenay cabdullaahi oo radia allahu canhu masruufkada isagu hayi iyo haweenkiisa iyo carruurtiisa iyo martidiisa waxaa وعn أbي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه ولي وسلم qاaل ma min yوم يصبح العباad فيhi ma jiro maalin oo addoomuhu ay waaberiistaan ilaa malakaani yanzilaani laba malag unbaa soo dega fayaqulu axaduhumaa midkood wuxuu dhahayaa allahuma acطi munfiqan talafaa allow sii qofkii wax bixiya bedel sii waxa uu bixiya bedelkiisa allow sii wayaquulu الآakar ka kalena wuxuu dhahayaa allaahuma acti mumsikan talafaa allow sii kii ceshada wixiisa heshada baaba allow siiyo maaka ka baabi'i muttafaqun caleyh marka labadaa malag maalin kasta sidaas ku dhawaaqayo oo midna dadka waxbixiya ee uu u ducaynayaa midna uu habaarayaa dadka muxuu ahay wixiisa ceshada uu habaarayaa waana loo aqbalayaa midkood walbaba xadiidkan wuxuu ku noqon doonaa raqam khamsamiya ثمانية وأربعين وعنه رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى اه عليه وسلم قال اليد العليا خير من اليد السفلى gacanta saraa ka fiican gacanta hoose gacanta sarana waa midda